oh.

turki ka dhacagariirka badanaa dad ka ba'ay ku baabasobanaaqarx kun kaba ogtiin oga dhimat badanaa noo bakistay dadku kumsanna daal qofow manyaal qaaday ee waa og hindiyane baylaa magatiinoo dadumisay gaaladhan daqawaadibada adduuniya tumasiisay kamidiyada ka dhacin ku dhejiye seexaydinlow waan cabdullada adduunyada masiibana soolamoyada u macay mi awal mooran warnada wiinagi ooshiinin hirin ay jeegadi ombun kiin joolfleeraatan jalal kuuri ay wagoy malambukas warma soo muusu saac soo degay mamluk leerkii mudlankusugawartan warkoninkaadhagansada kaf bulug mart eh, oha baruuf aana ruuj badan kareleeri shilkaseedi reer galbeed adkaniya lankaase hada koradaasana oba dhirfa kunfayees hata korlan amusiye eh. sabanka iska jarahi eh, warmada wasiirada sida golaysiradda koonkaasoo la ayaa mid ka hor doodayaa la kamid hurd kadib yiri tal hal ku dhufna hal gan ha al to hukum dirun diri waliyaali waso waa baha sabal ka dhudilla wuxuu leeyahay ninka jiray hawl u tahurdaaya in la iska baal hubiyaa dadku kafanayaaydadka ruuxada dubay ugu shar ku jiiftaa warshareeya duniyada ee isbuun xubintii kalmarimahaasinaamijkafalanbuuhayeen anigoo farxaynta wararka siinaya alka xaan maxamed xuseenaye kala socod sheekeen uu shariif nabadgelyo sameynayay shacbaangelaynaa miyaa ka dhacday webigii qaadayow tan wihishanaye wariixaasadu xaggee ka baxayan haddii webigiiba lagu xidhay aryaadaha khawaariija idinkaga dhegtee war ma haysiine dalka liibiya waxaa la yidhi lama kun dad ka badanaa la la'yahay oo dhulkii la go'ay marookana waa ogeedeenoo lama kun ka badanaa dhulgariir ku dhimatay maraykankana waa ogtihiinoo labaatan sano ka hor saddex kun dad ka badan la dumi dadaarihii jira uga dhin turkigana ka dhacay dad ka badanaa ku baaba'ay qaraxiisoobana waa ogtihiinoo kun ka badanaa nooga dhimatay bakistaanna daadku kumanyaal qofow qaaday indiyanahe waa ogtihiinoo dabaylaha magaalo dhan dumisay hadda khawaariijtu masiibada adduunyada ka dhacaysay ka mid tahe xaydinku dhajiya waar cabdulow eh. masiibada adduunyada iyadaa u macalinansoo lama odhan warnamiya walmooshiinin madawiinagii jeegada hirinaayi kiinjoon bunqan jalalalfle eraayi wagoyi kuuriy waarma somalilan buu ka soo degey mambuusuu saaxiib leeyahay ma leerkii buu riday war lankuusugaaniinka daartan warkoo dhagansada markaf bulug baruuf e oha badan karaana ruushka kaseediyalla eri reer galbeedkani yaabeen hati lankaasay hooba dhirifa koradaasan hati kor lanqunfaye sabanka aamusiyey iska jarahe warmadee warmay sida golaysa wasiirada ninkaasoo la shiray hadda kahor ayaa mid ka midu ah hurdoodayaa la yidhi kadibna hal gantaal ha lagu dhufto xukumay ha aliali wasiirun diri walsabanlakadhow waa bahaay warda cabdilla wuxuu dhihi jiray ninka hurdaaya hawl u taal in layska hubiyaa habboon marka annagu ha digtoonaadaan joognay ma nin gantaal ku dhifanayaa yimid dadku kala dulqaad badan misna kala damiir joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay fariimahaasi xubintii kalamaan kasii horreysay waxay gebagabo u ahaayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkaa in kala socodsiinayay shariif sheeke in uu farsameynayey nabadgelyo

dad ka ba'ay ku baabiso banawe qari kun kaba ogtiin oga dhimat badana noo bakistay dadku kumtaana daal qofow manyaal qaaday ee waa og hindiyane bayla magasiino dadumisay aaladan daqawaad dibada adduunya intu masiisay kamidtida ka dhacan ku dhajiyay teexaydin low war abdullah adduunyada masiibada soo lama iyada u macaan mi awal mooran warnada wiinagi oo shiirin mahiirin ay jeegadi bombon kiin joal flera tan jalal kuuri ay wagoy malan bukas war ma soo muusu saac soo dagay mamluk leerkii bilaya mamlan kuusuga uriday wartan warko ineen ka dhegensada kaf bulug marqe eh, oha baruuf aana ruus badan kare leeri shilka saadi reer galbeed beng adkani yaa lankaase hada koradaasana waba dhirif kun faye hata korlan aamusiye sabanka iska jarahi ee eh, warmayse eh. warmada wasiirada sida goleysa hadda konkaas oo la ayaa mid kor doodayaa la kamid hurd kadib yiri tal hal ku dhufna halgan ha alisto hukum dirun diri waliyaali wasa waa baha saban la kadhadila wuxuu leeyahay wardaac ninka jiray hawl u tahurdaaya in la iska baal hubiyaha wax laga dhig markaan joognay bitoonadaan Eh. dadku kafanayadadka ruuxada dubay ugu shar ku jiiftaan warshadaya duniyada ee xubintii kalmaariimahaasi waxay gabgaban kasii horreysay barnaamijka falanqib u ahaayeen barka anigoo farxaqaynta wararka siinaya halka ahaan maxamed xuseen ayey kala socod sheekeen uu shariif nabadgelyo sameynayay Charles. shacbaan gelaynaa miyaa ka dhacday webigii qaadayow taan weheshanaaye wariixaasadu xaggee ka baxeen haddii webigiiba lagu xidhay aryaanaha khawaariijo idinkaga dhegtee war ma haysiin dalka liibiya waxaa la yidhi lama kun dad ka badana la la'yahay oo dhulkii la go'ay marookana waa ogeedeenoo lama kun ka badanaa dhulgariir ku dhimatay maraykankana waa ogtihiinoo labaatan sano ka hor saddex kun dad ka badan la dumay dadaarihi jira uga dhin turkigana dhulgariirkii ka dhacay dad ka badanaa ku baaba'ay qaraxii soobana waa kun ka badanaa nooga dhimatay bakistaanna daadku kumanyaal qofow qaaday indiyanahee waa ogtihiinoo dabaylaha magaalo dhan dumisay hadda khawaariijtu masiibada adduunyada ka dhacaysay ka tahay xaa idinku dhejiya waar cabdulow masiibada adduunyada iyadaa u macalinasoo lama odhan warnamiya walmooshiinin madawiinagii jeegada hiirinaay kiinjoonbunqan jalalalfleeraay wagoyi kuuriya waar ma somalilan buu ka soo degey mambuusuu saaxiib leeyahay manug leerkii buu riday war lankuusugaaniinka daartan warka oo dhagansada markaf bulug baruuf e eh, oha badan karaana ruushilka seediyaleeri reer galbeedkani yaabeen hadi lankaasay hooba dhirifa koradaasan hati kor lanqunfaye sabanka aamusiyey iska jarahe warmadae warmay sida golaysa wasiirada ninkaasoo la shiray hadda kahor ayaa mid ka mida hurdoodayaa la yidhi kadibna hal gantaal ha lagu dhufto xukumay ha aliali wasiirundiri walsabanlakadhow waa bahaay warda cabdilla wuxuu dhihi jiray ninka hurdaaya hawl u taal in layska hubiyaa habboon marka annagu laga digtoonaadaan joognee ma ninkan taal ku dhifanayaa yimid dadku kala dulqaad badan misna kala damiir joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay fariimahaasi xubintii kalamaan kasii horreysay waxay gebgabo u hayaan barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka in kala socodsiinayay shariif sheekeen uu farsameynayey nabadgelyo

wardan warkoninkaadhagansada kaf bulug mart eh, oha baruuf aana ruus badan kare leeri shikaseedi reer galbeed adkaniya lankaase hada goradaasana waxba dhirif kun fahiye hata kor lan aamusiye sabanka iska jarahi ee warmay warmada wasiirada sida golaysa hada konkaas oo la ayaa mid kor dooda yaale kamada huur kadiri tal hal ku dhufna halgan ha alisto xukum dirun diri waliyaali wazo waa baha sabanka dhabdilla wuxuu leeyahay wardaa ninka jiray hawl u tahurdaaya in la iska baal hubiyaha wax laga dig markaanjoognaydadku kafanayaabaamisnadulqaadjoodariyadadka ruuxada dubay ugusar ku jiiftaan warshadaya duniyada ee xubintii kalma arimaha siyaas waxay gabagaban kasii horreysay barnaamijka falanqeeb u hayeen barka anigoo farxqaynta wararka siinaya halka xaan maxamed xuseenaye kala socod sheerka inuu shariif nabadgelyo sameynayay Amigo tacbaangelaynaa miyaa ka dhacday webigii qaadayow tan wihishanaye warixaasadu xaggee ka baxayan haddii webigiiba lagu xidhay aryaadhaha khawaariija idinkaga dhegtee war ma haysiine dalka liibiya waxaa la yidhi lama kun dad ka badanaa la la'yahay oo dhulkii la go'ay marookana waa ogeedeenoo lama kun ka badanaa dhulgariir ku dhimatay maraykankana waa ogtihiinoo labaatan sano ka hor saddex kun dad ka badan la dumidadaarihi jira turkigana dhulgariirkii ka dhacay dad ka badanaa ku baaba'ay qaraxii soobana waa ogtihiinoo kun ka badanaa nooga dhimatay bakistaanna daadku kumanyaal qofow qaaday hindiyanahe waa ogtihiinoo dabaylaha magaaladhan dumisay hadda khawaariijtu masiibada adduunyada ka dhacaysay ka tahay xaa idinku dhejiya waar cabdulow masiibada adduunyada iyadaa u macalinansoo lama odhan warnamiya walmooshiinin madawiinagii jeegada hirinayay kiinjoon bunqan jalalalfle eraay wagoyi kuuriy waalma somalilan buu ka soo degey ma muusuu saaxiib leeyahay ma buu riday war lankuusugaaniinka daartan warkoo dhagansada markaf bulug baruuf e eh, oha badan karaana ruushka kasaadiya leeri reer galbeedkani yaabeen hadilankaasay hooba dhirifa koradaasan hati korlanqunfaye sabanka aamusiyey iska jarahe warmadee warmay sida golaysa wasiirada ninkaasoo la shiray hadda kahor ayaa mid kamida hurdoodayaa la yidhi kadibna hal gantaal ha lagu dhufto xakuumay ha aliyaali wasiirundiri walsabanlakadhow waa bahaay warda cabdilla wuxuu dhihi jiray ninka hurdaaya hawl u taal in layska hubiyaa habboon marka annagu ha laga digtoonaadaan baan joognay ma nin gantaal ku dhifanayaa yimid dadku kala dulqaad badan misna kala damiir roon joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay fariimahaasi xubintii kalamaan ka sii waxay gebagabo u ahaayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkaa in kala socodsiinayay shariif sheeke uu farsamaynayey nabadgelyo miyaa dadka lama kulalyahay badana la go'ayo dhulki marookaneno lama waa ogeeday badanaa dhulkun ka dhimatay gariirku maraykanka diino labaana waa ogta ka hor saatan sano dadka badan saddex kun dadaarihii la dumina uga dhin jira kigana dhul turkii ka dhacay gariirka badanaa dad ka ba'ay ku baabaisobana qari kun ka ogtiina oga dhi wartan warka onin kadar dhagansuda kaf bulug mart oo habaruuf aanar

isla markaana ay maalintii shalay ahayd ay ku dhawaaqday in shan xubnood oo sarsaro ka tirsan al-shabaab duqeymo kala duwan ka dhacay gobolada dalka lagu dilay kuwaasi oo waxyaabo kala duwan maleeshiyada kooxda al-shabaab u qaabilsanaa weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubinta kalmaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeya allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso kalamaanay su'aal dulmigiinna waxyeeliyo duumadeedu khawaarij haddii ay inadayso oo dalku maanta xaroobo oo daan iyo ka daan nabad lagu dukaansado miyay kooxa dugaag oo ka been sheegaya diintu dafna soo dhahayaan mase waa ka digtoonna waa su'aal daawayno madaaxa daalinaysi aryaadhaha kuwaan minimug ilaahayna dhaafiyo mug kalena madagaayaane waxaan maqli jira daarale mar kale dib ugu ma noqdeen weliba ku tabtay waxaa daran kasi daran damiir xumada umadaan weli aan dareemine waaryaarahen dadii haw yaabay cishqiguma dhaba ma daruurdada badaad ku qaado badda kugu dara war soomaalida waxaan ku aqaan inay ilowsha dhowdahay midkii ilmaheeda cunay adduuniya aakhiraba seejiyaa birri intuu soo hor istaagay ay u sacbiyaan aryaa kalgacalow ma waxaadan maqal soomaalidusanaadahan ninkii siray uu sabciyan soomaalidusanaadahan ninkii siray uu sabciyan qurbow allah naxariistay abaan xuseen oo faraxnimo hore wuxuu yidhi soomaali lowlaay seedaha isgooyaay sina uma hagaagaay saqajaal madaayaay soof daran habaabaay sirmaqabe u diidaay nacabkeeda siiyaay malageeda sidatoy war kale maana waxba laydinma sheegi karo warka waad igala hormarteene abwaan xuseen oo faarax waxaa kaluu yidhi ka soo mara umulbaahilowde allusahal amuura adanoo aqoone aryaa waxaad ka tagtay inamada la doortiyo abaanduulahoodow ummadda xilkeediyo ammaana idin saarane waa iga ogaysiis ciidamadii la doortay ammaan duulahoodii eh. furinta dagaalkay jiraan eh. maantana wax lagu eedo aad ogaysiiso eh. meesha ma yaallaan sababtoo ah ammaanada saaran kow waxaa ka ah dalkaanoo khawaarij la'aanoo ummaddu nabadgelyo ku ladayso hadda waana intaas waxay duurka u galeen warbow axmedow anigu waxaan ahay daljire dantiisa u dhaartay oo difaac qaran baan farahay waxaan duurka u galo dullaha u wareegayaa amaan qori diiradliya madfaca u diyaarsado meeshii dullalaadtay badaamada ugu eegayaa inaan cadow soo dafaran deegaan aan leeyaho dalkaba afartiisa dacal difaac baan kaga jiraa bashiirow saciiddana ma sidaasuu ballan ku qaada dawlad baaynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray war kalamaanay war ma haysiine dagaalku waa saf ballaaran qaabkii horena waa laga bedelay war ma og bay soo dhaafeen war dhammaan meelahaad ku ogeed waa la dhaafay aaggii dagaalkana waa la qaybsaday oo dhinaca maxaas waxaa hogaaminaya cali jayte iyo ciismaaciil ismaaciil cabdimaalig iyo odayaal gar ku caddaaday iyo hooyo cabdiya cabdulle iyo macalaaciyaalkeediioo dagaalka ku wada jira saacadaha soo socdana waxay ku aadan yihiin wabxo aagga ku xigana rag culculus oo axmed daaci kamid mid yahaa hogaaminayo rugnurgooday ku wajahan yihiin aagga galgaduud u xaggeeyana waxaa hogaaminaya dagaalka rag oo kamid yahay xildhibaan dhabancad iyo sanatar siciid siyaad mardhowna caad iyo camaaray boorka ka shidayaan warhangoolkii galmudug sow ka xoroobay warwarka ha naga dhex gelinine aag kalena waxaa ku jira madaxweyne madaxweyne qoorqoor iyo wasiirkii gaashaadhiga iyo macalaamahadoo tuuta qaatay aagga xarardheerena fiqiyaa ka soo ordayaa layidhi oo u socda ceeldheer wasiirka cadaaladda xasan macalin iyo xildhibaan jacfarna ceel buuray kusii dhow yihiin waryaare kalamaanay bawa xogta ciidanka maxaa u faafinaysaaniin war bashiirow khawaariiju waa go'doon oo hadda waxba laga qari maayee waxay dhaheen geedahan ka baqaya goormaan baxnaa xaggeen gaari karaynaa xaggeen gaari karaynaa war waxaad ka tagtay kalangooley gafbay barate sidirigam hadday guluf tahay rag baa galay sidirigam waan wallaweynay haddaanu nicaawni lahayn goojacadde xaggaanu ka dhaafnaa gowdhanoo hatabana aawdi laakiinnay humaadeen warwaaqlow buurmado wuxuu noo sheegayo waxaad sheegaysaa isma lehe horeyna waa tii loo yidhi baadida nin baa kula diiday daalna kaa badan oo aan doon ahayn inaad heshaa daa'ina bidka urduqa ambaashtoor xildhibaan dhaban calahaayoo qori ah ka furinta la taagan baa wiilinta telefoonka wacaybuu waraystay wuxuuna yidhi hadda xildhibaana inaad dagaalantaa madhabay kaa tahay kadibna inta ku qoslaybu wuxuu yidhi omaandhow maxaan kaloo u imid meesha markaasuu yidhi wiilkii oo hadda xabad ma ridi kartaa duqina wuxuu ku jawaabay oo haddaan xabad ridi karin maxaa aagga keena maa gurigay iska seexdo urmow xildhibandhaban cado la hadlayay khawaariijtana wuxuu yidhi nimanyaho dhulka abaarta ee omoska ayaan geed lagu gabada lahayn xataa aan biyo lahayn ha ku baabi'inayn haddaydaan noolaanayn dhulkaa duur kala oo biyaha le aada waar shabaabkii ma waxay ka marayn geri go'an cida cidan garabsaadiyo gacali dhow weyn gabal maygu dhacay war nin arkay afcaday dhaban cad iyo siciid siyaad oo uu madaxu wada caddaadoo qorya garaarsanoo difaac ku jira ayaa wuxuu yidhi golihii shacabkeenna geesigii u weynaa hadduu qori garaarsaday way go'een qawaariij galangooley gefbaabarate sigirigam hadday guluf tahay duqbaa galay sigirigam isinlaymaarijarnehe aryaadhaha gooja cadde gala dagaalka iyo muuse biixi weys ku hayaan xal allaha u keene anse qawaariij taanaan ka warrama maayo samigay cabdulla wuxuu yidhi nimaan cabsayne caabudayn cududaalesaaga celsha nimaan cabsayne caabudayn cududaalesaaga celsha cabdulla waxaan kaloo maqli jiray ciddaan sharci kaa celayn sheex aadmina aan lahayn shantaa layskaga dhacshaa war waxaa kaloo la yidhi xaq markii la diidaa dagaal kuu bannaanya wareer xamar oo laftirkooda dagaalka u socda waxay dhaheen balaayo ku haysata abbow abbow ma looga baxo warbo waxaa kaloo la yidhi bahal kuu hamuun qaba baroor kuguma daayee soo qaata boobaha hadda kahor wuxuu yidhi eh. ma dhergaha sharciga dhaafsan waa layska dhiciyaa war wuxuu kaloo yidhi abwaanguure eh. bal ninkii la noolaa karaa haysa siinabo war waa kii haddana yidhi eh. haddaa gurigoodu baay war waxaa ka dambaysay xeero bahal ku jira xoola kuma dhaqmaan aryaadhaha war ma haysiina taliyaha xooga dalka mugow oo dheeg la tegay ciidankii la yaaba siday qawaariijta u galeen min lama derajow dallacsiiya hadda hadhanka kadib ninka dallacaad rabow shabaab ka qaylinsiin ninkaan ka qaylinsiinna asaga ahe qayla ka yeeri doontaa warna miyaa awoowowal dallacsiiyey war madayow la ogaayo fiira cid ku dallacaysa male war kuwa webiga jiinkiisa shabeelada dhaca dadka ku dhibe dadkii deegaanka uciidana waa loo hubkoodana waa la soo baxeen albaabkii webigana mar horaa la xiriyo kama soo gudbi karaan macawislayna waxaa la yidhi ninkii qora ka soo qaata lacagaa loogu daraa weliba hadda dallacsin kaleo beesaa waa jirtaa ogaa dhehe weerarkii danaanayow degta qoriga oo rida daafac baan galaynaa miyaa ka dhacday webigii qaadayo dhowtaan wihishanaye wariixaasadu xaggee ka baxayan haddii webigiiba lagu xidhay aryaadhaha khawaariija idinkaga dhegtee war ma haysiine dalka liibiya waxaa la yidhi lama kun dad ka badanaa la la'yahay oo dhulki la go'ay marookana waa ogeedeenoo lama kun ka badanaa dhulgariir ku dhimatay maraykankana waa ogtihiinoo labaatan sano ka hor saddex kun dad ka badanaa uga dhinta daarihi la dumi jiray turkigana dhulgariirkii ka dhacay dad ka badanaa ku baaba'ay qaraxiisoobana waa ogtihiinoo kun ka badan badanaa nooga dhimatay bakistaanna daadku kumanyaal qofow qaaday indiyanahee waa ogtihiinoo dabaylaha magaalo dhan dumisay hadda khawaariijtu masiibada adduunyada ka dhacaysay ka tahay xaa idinku dhejiya waar cabdulow masiibada adduunyada iyadaa u macalinasoo lama odhan warnamiy walmooshiinin madawiinagii jeegada hiirinahay kiin joombunqan jalalalfleeraay wagooyi kuuriy waalma somalilan buu ka soo degey mambuusuu saaxiib manug leerkii buu riday war lankuu sugaaniinka daartan warka oo dhegansada markaf bulug baruuf oo habadan qadan karaana ruushka kasaadiyaleeri reer galbeedkani yaabeen haddi lankaasay hooba dhirifa goradaasaan hati kor lanqunfaye sabanka aamusiyey iska jarahe warmadee warmay sida golaysa wasiirada ninkaasoo la shiraya hadda kahor ayaa mid ka midi hurdoodayaa la yidhi kadibna hal gantaal ha lagu dhufto xakuumay ha aliyaali wasiirundiri walsabalakadhow waa bahaay warda cabdilla wuxuu dhihi jiray ninka hurdaaya hawl u taal in layska hubiyaa habboon marka annaga wax laga digtoonaadaan joognay ma nin gantaal ku dhifanayaa yimid dadku kala dulqaad badan misna kala damiir joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay fariimahaasi xubintii kalamaan kasii horreysay waxay gebgabo u ahaayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka in kala socodsiinayay shariif sheekeen uu farsameynayey nabadgelyo